safarka loo yaqaano safaru nuqla weeye oo macnihiisu iyo safaraan soo noqod lahayn odayaasheenii awowyaasheenii kuwii ka sii horreeyey wax libdhay oo soo laabmay lama hayo ama aakhiro ka soo warramay intuu inagu soo noqday ilaahay baa wuxuu uhi wa xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha annahum laa yarjicuun inay bani aadam hadduu tan ka tago waxaa mamnuuca inuu soo noqdo safarkaa isaga ahi miisada kale ama safarada waxa kale uu kaga duwan yahay waa safar bilaa ogeysiis oo qofku isaga oo wax tabaabusho ah aan gelin oo wax waliba ay ka kala daadsan yihiin ayaa malaggu uga gacan haadinaya oo uu leeyahy iska soo dhaaf reerkaagii xoolahaagii danahaagii wax oo dhan ka soo anbabax baa la leeyahay marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam in badan buu dadka ku waaniyey sidaa xadiidkan u horreeyaaba tilmaamayo qur-aanka kariimka ina shanta siyood ee mawcidada bani aadamka uu siiyo ee qulubta u dareen geliyo mid ka mida weeye xusuusinta aakhiro iyo geeridu xadiidkan usoo horreeya afar boqol iyo afar iyo soddon isagoo arrintaa ka hadlaya waxa ihi rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam can abi hurayraa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam nebigu waxa uu leeyahay akfiruu war waxa aad badisaan dad yahow dikra haadimi labaat macaayaalkan ka tagsiinaya xuskiisa badiya almowt geerida rawaahu tirmidi wاnasaa'i wasaxaaxu bnu xibbaan xadiidka saxeexae waxa uu tilmaamayaa nebigu ku yidhi war waxa aa sheeg sheegidiisa iyo xusuustiisa badisaan ilmo bani aadam haddaad tihiin dhadhankan yar iyo macaankan adduunyada ku haysaan malagga idinka afqaban doona ee idinka afaamajiiri doona ee aad ku qasban tihiin bal xusuustaa badiya xusuusta almowt almowt almowt markaynu dhimanno markaan dhinto aakhiro saa arrimahaasun bal aada u hadal haya buu nebigu leh calayhi salaatu wasalaam taasoo marka tilmaamaysa inuu qofku aakhiro xusuusto ilaahay xusuusto hadduu xusuusta aakhiro qofka ku jirtana xishoodkiisu wuu badan yahay ilaahay iyo ummaddaba uu ka xishoonayo tudhaalihiisaa badanaya uu wixii xumaa cagtawdhigu u kaadiyo waxunna ku dhiiran maayo wax wanaagsan uu qaban lahaana ka gabadfali maayo selafkuna sidaasay ahaayeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisii iyo a'imadii ajillada ahaa ee waaweynaa iyo ummaddii khayrka loo filayay mid waliba waa qaatay taladaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam aqwaashooda haddaynu qaarkood soo qaadanno selafka iyo sida ay u xusi jireen aakhire iyo geerida siiba xusuus gaara wakhtiga lagu soo xaadiro ee malaggu uu ku yimaado iyagoo dadka kale casharo u dhigaya kuwanaynu ka soo qaadan karnaa taraajimtooda kitaabka imaamu dahabi uu leeyahy siyaru aclaami nubala haddaynu qaar ka mida taraajimtaa ka soo qaadanno waxaa weliba raggani ay ahaan raggii muxadisiinta iyo ahaa ee fiqigana macruuf ku ahaa siday bal u xusi jireen ama taladaa rasuulka u qaateen sala allahu calayhi wasalam saxaabiga la odhan jiray camru bnu caas waa kii masar furay isagoo masar ka madaxa ayaa waa cuslaaday wuxuu dareemay xanuunkani kii uu ka kici lahaa inaanu ahayn nin weyni wadkii waa yaqaanaaye kii uu ku dhimanaya inuu yahay macnaha wuxuunaynu uxusaynaa bal qalbigeennan tawafay in waxuu yaro kordhaan oo inuu uu yaro damco baxar baa indhasita wadaad iyo waranlaba adduunyo la yidhaahdo faaqidaad la yidhaahdo amal iyo yididiilo dheer leh oo qofkuba wixii geerida la odhan jiray iyo naxdinteedii iyo arrinkiiba meel iska dhigay marka bal inuun inaynu yar dareenno baynu usoo qaadanaynaa dhaqankooda iyo aqwaashooda waa siiro runtii ku xisaabtankeeda leh markaa saxaabigaasi geesi ahaa mujaahid weyn ahaa isagoo aan argagaxsanayn markuu gartay inuu sii dhimanayo ayaa qaala lisaaxibi shurdati ninkii madaxda ka ahaa ciidankiisa ama janankii booliska ayuu yeedhay dabeedna waxau ihi bal saraakiishii booliska iyo intii difaaci jiray dadka muslimiinta ee halkan jooga bal isugu yeedh wuu isugu yeedhay wuxuu uhi war waa arkaysaan xaaladayde dee waxaan idinka codsan lahaa inaad difaaciga gashaan macnaha xaalkaygu waa kaasoo waa arkaysaana ta arrinkayga wax ka qabta malagay haya nafti waa socotaaye maxaa qaban karaysaa marka iyaguna dee dad muwaxidiina bay ahaayeen waxay yidhaahdeen maa miluka yaquulu dalik adigoo kale ma aha ninkii odhan lahaa arrintaa warwarka noocana ninkii muujin lahaa adigoo kale ma aha dabeedna wuu sheego wuxuu ihi waxa aan ogahay anigu waan ogahay taa laakiin idinka ayaan wax idinku tusayaa buui nin walooba tanoo kalea ku haysata maalin maalmaha ka mida mid ciidan le iyo mid faran badan iyo mid mamlakad awood la haystaba tanoo kalea haysatee dee waydinka ah markaa ka hor ayaa maalin maalmaha ka mida waxa uu yihi cajaban lima nazla bihi lmowt wa caqluhu macahu kayfa laa yasifu waxa aan la yaabay bui qof intuu wax garanayo geeridu ay ku timid siduu geerida noogu sifayn laaya macnaa akiru haadi dikra haadimi labaat waa wakti waa caafimaad qabay waxaan jeclaysan lahaa buui qof sii dhimanaya oo wax garanaya inuu geerida noo sifayn lahaa maqaaladaasoo hore uu yidhi ayaa wakhtigaa uu sii dhimanaya inankiisuu xusuusiyey bal aaba waa si aad maqaaladaa odhan jirteen nooga warran buui imika waad il daran tahay wuu soo koobay oo waxau ihi ajidunii kaana jibaali radwa calaa cunuqi wa kaana fii jawfi shawk waajidnii kaana nafsii takhruju min ibra waxaan isdaleemayaa buuhi buuraha waaweyne rabwa laydhaa waa buuro waaweyn oo sida kuwan silsilada sheekhoo kale ahaa oo eryadaa ku yaalla iyadoo qoorta layga saaray culayskay haya calooshaydana sida loo xurbinayo waxaad mooddaa qodaxda keliga in lagu walaaqayo naftaydana waxaad mooddaa in laga saarayo daloolka irbadda xidhiiriga haysta cumar ibni cabdilcasiis ayaa ninay saaxiib ahaayeen ayaa maalin maalmaha ka mida ayuu waraaq u qoray waxa uu leeyahay istashcir dikra almowt fii laylika wa yubqad ilayka kullu faanin waxubiba ilayka kullu baaqin wasalaamu waraaq intaa ka kooban buu u qoray niyo waxaan kugu waanin lahaa buui balgeerida xusideeda inaad badiso habeenkii iyo maalintii waxaad nici doontaa wax kastoo faaniyahoo tegaya waxa aad jeclaan doontaa wax kastaoo baaqi ah oo ilaahay agtiisa ku dambeeya wasalaam dabeedna shicir buu tiriyey uu kaga waramaya dhalaalka adduunyada iyo qofku siduu isugu ugu dadaalayo inuu adduunyada isdaldhalaaliyo laakiin inuu aakhira isdhalaaliyo aan uga fikirayn markaasaa wuxuu lahaa man kaana xaytu tusiibu shamsu jabhatahu aw ilgubaaru yakhaafu shayna washacfaa ويألف الذل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوما راغبا, جد راغما جدثا في قعر مظلمة غبراء موحشة يطيل في قعرها تحت الثرى اللبثا تجهزي بجهاز تبلغين به yaa nafsu qabla aradaa lam tukhlaqii cabasa macnihiisu waxa unu noqonayaa un gabayaa qofka iska ilaalinaya dhafkiiyo kulaylka ee diidaya wejigiisu inuu yaro madoobaado qoraxda ku dhacaysa daraaddeed ama dhaska ku dhacaya daraaddeed ee markuu kululaado harka iyo qabowga ku cararaya miyaanu ka fikirin meel madow oo cidlo ah oo boodh badan inuu muddo dheer ku nagaan doono naf yahay diyaargarow diyaargarowgaasoo tabluqiina bihi aada meel ku gaari karto sahay qaada buu leeyahay macnaha si aanad jidka ugu jiiftaanin qofku hadduu sahay qaadan waayo dhexdu ku dhintaa waxa uu leeyahay yaa nafsu qabla radaa lam tukhlaqi cabad qofkii oo laguma abuurin xikmad darre ah. xikmadda lagu abuuray waa in tijaabadan aad marto dabeedna aad geedigaa gasho cumar ibn cabdilcaziiz imaam jaliila ayuu ahaa khamisu lkhulafaa baa lagu tilmaamaa dhaqankii cumar bin khadaab radia allahu canhu ayuu lahaa waxa u caado ahayd inay ka ag dhowaadaan fuqahada iyo dadka cibaadada badan fakanuu yatadaakaruuna almowta walqiyaamata walaaakhira wayabkuun habeenada qaarkood baa aakhire iyo waxay nusuustu ka tidhi iyo geerida iyo qiyaamaha laga sheekaysan jiray dabeedna markaasaa qaar badan oo ka midi halkaa ay ilmayn jireen iyagoo xusuusanaya saa uu nebigu leeya aktiruu dikra haadimi ladaat waxaa wakti wakhtiyada ka mida loo soo sheegay imaamkii weynaaye maxamed ibnu ismaaciil albukhaari la odhan jiray ee kitaabkan saxiixa leh saaxiibkiisii muxadiska ahaa ee cabdiraxmaan la odhan jiray cabdullahi bn cabdiraxmaan ee aada uu jeclaa inuu dhintay fanakasa ra'sa mudduu madaxa foororiyey kadibna istarjac waxa uu markaa sameeyey istirjaac inaa lilahi wa innaa ilayhi raajicuun mar haddii dee caalimkaa weynu dhintay waa ilmeeyey kadibna waxa uu leeyahy bayd buu tiriyey uu leeyahy in tabqa yufjac bilaxibati kullihim wa fanaaءu nafsika laa aban laka afjacu baydkaasuu tiriyey wallaahi haddaad sii baaqi ahaato maalinban inaad jeceshahay ayaa lagu warramayaa geeridiisoo kaa argagax gelinaya wa fanaau nafsika laa aban laka afjacu laakiin naftaadu ina iyada lagu soo warramo ayuunbaaba kasii argagax badan buuri maalinba say mid kuugu sheegayaan maalinta argagaxa u weyn uu joogaa waa maalinta adiga ay ku sheegaan buu leeyay imaamu lbukhaari waana runtii wey ibraahim anakhaci oo isaguna macruuf ahaa ayaa waktigii uu sii dhimanayaybaa ilmeeyo waxaa la yidhi maa yubkiik soo adiga sheekha dadaalayay cibaadada badnaa maxaa kugu dhacay markaa waxa uu ihi wallaahi dadkan kale wax tusaya anduru rasuula yubashirunii biljannati aw binnaar saacaddan waxa aan filayaa waxaanan hore u aragoo malagii ilaahay xaggiisa ka socda rasuulka ee ahaa la iisoo diray inuu ii yimaadaabaan filayaa isagoo ama janno iigu bushaaraynaya ama naarayuu ku bushaaraynaya waa natiijadii imtixaanka ugu imtixaankii aan galay natiijadii ugu dambaysay ayaa la ii sheegayaa ee dhanka ay u ciirto aanan garanayni dhinacay u ciiri doonta buuli macnaha waxaa halkaa aad ka arkaysaa inaanay iyagoo cibaadadooda iyo camalkooda u badnaa inaanay haddana isdhiganin ee ilaa jannada ilaahay ay gaadhayaan ka hor warwarkoodu aada u badnaa maxamed ibn lmukandir isaguna waxa ahaa culimadii muxadisiinta ahayd anahu jazca cinda almowt waktigii uu sii dhimanayay baa laga arkay inuu argagaxayo faqiila lahu lima tajzac war maxaa kugu dhacay baa layihi waa waktigii rajada la badin jiray waxa uhi qaala akhsha aayata min kitaab illaah ilaahay kitaabkiisa aayad ka mid ah ayaan aada uga warwarsanahay buui inay igu rumowdo allah wuxuu uhi wabadaa lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuun suuratu zumar wabadaa lahum waxa u muuqday min allah rabbi xaggiisa maa lam yakunuu yaxtasibuun waxaanay filayn baa kaga soo baxay ilaahay xaggiisa waxaanay filayn oo ay ka naxeen in badan oo bani aadamka ka midi ayaa ilaahay xaggiisa kaga yimi waxaynu kusoo khatimi lahayn imaamu shaafici oo isaguna ahaa raggii xadiidkan aada u dabiqi jiray waktigiisana ku qaatay cilmi iyo cibaado ayaa waktigii uu sii dhimanayay bay saaxiibadii kusoo urureen weliba si gaara imaamka weyne isaguna mualifka ah baa u yime muzani la odhan jiray alcaalim almuzani dabeedna wuxuu ihi ya abaa cabdillaahi kayfa asbaxta alyawm maanta waa adigana aad baad u culus tahay bal xaalkaaga ka warran shaaficiyada dabeedna maqaalad xikmad leh ayuu ka tegey oo uu leeyahay waxaan dareemayaa min addunyaa raaxilan anigoo adduunyadii ka sii socda walilikhwaani munfaariqa saaxiibbadayna ka tegaya walisuu'i camalii mulaaqiyan camalkayga kiisii xumaana laga yaabo inaan la kulmo walika'si lmaniyati shaariba galaaskii geeridana waa ka cabayaa wa cala allaahi tacaala waaridan ilaahay xaggiisana geedi baanu ahay walaa adri aruuxii tasiiru ila aljannati fawahaniuha ma garanayo ruuxdaydu inay jannada tegi doonto oo waan hambalyayn lahaa haddaan taa garanayo am ila annaari fa ucaziiha iyo inay naarta tegi doonto oo aan tacsiyadeeyo ruuxdaydu labadaa mid ay ku dambayn doonta aanan garanaynin buu leeyahy hadday janno tegi lahayd waan hambalyayn lahaa haddii ay naar tegaysana waan taaxsiyadayn lahaa marka dabeedna laba bayd buu ku dhawaaqo shicira oo uu ku soo gebagabaynayo uun camaluu la shir tegayaa inaanu jirin oo uu ku rajo wan yahay laakiin cafiska ilaahay uun inuu aada u filanayo walamaa qasaa qalbii wadaaqat madaahibii jacaltu rajaaii naxwa cafwika sullama tacaadamanii danbii falamaa qaarantuhu bicafwi rabbii kaana cafwuka acdama famaa zilta daa cafwin can danbi lam tazal tajuudu watacfu minnatan watakaruma ilaahay buu ammaanayaa uu leeyahy arrinku markuu adkaado adunbaa farajii furi jiro iminkana wax kaloo rajaynaya oon cafiskaaga ahayn ma jiro cumuuman salafuna saalix oo ah dadka xidigaha inoo ahe aynu ku dayanayno sidaasaa waktigooda qayb ka mid ah ay ugu qaadan jireen xusuusta aakhiro iyo geerida iyo barnaamijkeeda oo aanay ahayn wax lama filaana agtooda kamay ahayn ee qofku uuba ku talagalsanaaba xanuunkaa haya inuu ku dhimanayo ayuu kasoo qaadi jiray marka adaabta wanaagsana qofka muuminkaa laga doonaya ayaa intaasa ah kalimaadkaas aynu kasoo qaadan lahayn akiruu dikra haadimi ladaati lmowt buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam oo maanta aada muddo dad badan inay meel iska dhigaan qaala shaykhu lislaam laa yustaxabu lilmuslimi an yakuda qabrahu qabla an yamuut imaamu ibnu taymiya waxa uu leeyahay uma haboono qofka muslimka ah inuu xabaashiisa sii qoto waayo nebigu ma samaynin arrintaa asxaabtiisuna ma samaynin qofkuna maba garanayo meel uu ku dhiman doono meel uu ku dhiman doono ma garanayo marka maadaama aanay waalid ahayn sunne maaha buui laa yustaxab macnaha sunne maaha way iska noqon kartaa arrin mubaaxa inuu qofku idhaahdo halkaa halaygu aaso ama xabaashiisa uu iibsado sidan dee imikaba debedaha ku badan wuu odhan karaa laakiin sunne maaha buu leeyahay waa arrin iska mubaaxoo jaa-is oo iska bannaan wacan anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed waxa uu leeyahy laa yatamanayanna axadukum midkiin yuu ku fikirin yuu tamaniin yuu jeclaysanin yuu dadajisanin almowta geerida oo ilaahayow idil yuu odhani lidurin nazala bihi dhibaato ku soo habsatay daraaddeed fa in kaana laabudda haddii aanu daynaynin mutamaniyan inuu kollayba geeri doono oo ilaahayow idil uu idhaahdo haddii taasi aanu gafayn falyaqul ha yidhaahdo allaahumma axyinii maa kaanat alxayaatu khayran lii watawafanii maa kaanat alwafaatu khayran lii ducadaa ha ku ducaysto anaa tilmaamaya buu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam allaahumma ilaahayow axyinii inoolee maa kaanat ilxayaatu intay noloshu tahay khayran lii mid ii fiican watawafanii tan iga kaxee maa kaanat ilwafaatu khayran lii haddii geeridu ay ii fiican tahayna oo noloshayda diin xumo iyo fitna ay ku jirto ilaahayow iga kaxee kolkaas sidaa ha yidhaahdo qof ilaahay haddii noloshu ii fiicantay inay daa haddii geeridu ay ii fiican tahay inay dil sidaa ha yidhaahdo oo dhinaca khayr kale ilaahay ha weydiin laakiin yuu odhanin ilaahay idil iyuu qofku odhanin macnaa dhibaato ku timid daraaddeed lidurrin nazala bihi cadow buu ka cabsanayaa oo sidan had iyo jeer qofka marka xanuun adagi uu ku yimaado ama diiq diiqad fara badan uu galo geerida uu tamaniye o kale taasaa la diidaya sabirkii layna faray ayuu ka soo hor ah, sidoo kale waxa uu tusinayaa argagax iyo qadarkii inaanu qofku ku sugmin o aaminin laakiin ducadaha ku ducaysta buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam haddii haddaba qofkani sababta uu geerida u doonayo ay tahay fitno uu ka baqayo in diintiisa ay ka fitnowdo ama uu gaalnimo u baxo ama aakhirasee ku dhaco waa tamaniyi karaa oo dhib kuma jiro sidii maryamo bintu cimraanba ay iyaduna u tamanido waxay lahayd yaa laytanii midtu qabla haada wa kuntu nasyan mansiya guuldarradaydee maan imika ka hor dhintabayt oo aan ahaada wax la ilaaway oo layska dhaafo macnaha dee waa tii la ceebeeye waxaanay qabin lagu sheegay waxaa markaa laga faa'idaysanayaa xadiidka haddii la yidhi geerida ehm, ha tamaniin waayo qofkii inuu muddo sii joogo oo camalkiisii uu sii wato oo cimri uu jaanis ku qaata oo u hadho dan weyn bay u tahay dan weyn ayay u tahay waxaaba laga yaabaa maalmaha soo socda inuu faaidaysto waxaanu horeba u faaidaysanoo tadaarug uu sameeyo istabaqabateeyo waxa haddaba halkan laga faa'idaysanayaa inaanay laba arrimood midna bannaanayn qofku inuu dardaarmo in isaga la dilo ma bannaana inuu isagu isdilaano waa xaraam waayo tamani lmowt baaba la diiday labadan arrimoodna wada kasii xag jiraanba inuu idhaahdo masalan isagiio ama dagaal ku jira ama saaxiibadiisii la socdo cadow baynu isaynaayo haddii aad ka baqdaan cadowgaas inuu iqabto idila oo u dardaarmo saaxiibadii maya si aan sir laynooga helin ama aanu inoo silcinin ama kada wa kada xaaraan wey waxaa sidoo kale ah isagii inuu arko in la qabanayo is dilo ama sida nin fara badan dhacdo dadka ku dhacda marka ay naftooda xoogaa warwariy ku yara samaysmo ay sabri yeelan kari waayaan inay isdilaan qaar meel iska soo tuura iyo qaar sun caba iyo qaar doori iska taago ilaa waanu iska neefinaynaa iyo kullu dalik maashii baa iyaad qabato aad baan u xanuunsado naqaskii baa igu dhagoo dabeedna baan iska neefinayaa waayo naftani wa amaana ilaahay uu ku dhiiban la ogolo inaad ku ciyaarto siday dadka kale inaad disho naftoodu xaraamtunbay taaduna u xaraamta ilahay baa yihi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kana bikum raxiima waman yafcal dalika cudwaana wadulman fasawfa nusliihi naara wakana dalika cala allahi yasiira naar buu mutaysanaya qofka wuxuu xusay rasuulku sala allahu calayhi wasalam qofku hadduu naftiisa dilo wuxuu ku diluun in lagu cadaabayo hadduu toori ku dilay tooridaasunbaa lagu cadaabayo oo lagu wari iyadoo naartii kalena u dheer hadduu meel iska soo tuuray weligiiba meelunbaa la saaray oo dig iyo dam taasunbuu hadduu sun cabay suntaasunbuu wadi doonaa marka in dadka laga wacyigeliyo marar badan bay dhacdaa innaga hablaha yaryar iyo ayay mushkiladaasi ku badan ina yaroo reerkoodii un ka yaro biiqadooto ama wax codsatay ama wax loo diilayo ama mid loo guurinayay wax lagu yaro khasbo oo dabeedna iskubta way badan marka aada looga wacyigeliya ahlunaarnimadaa inay taasi usii wado qof waa fulaynimo ayay tusinaysaa iyo qofkii oo sabir iyo sumuud samayn kari waaye oo dhibkiina xitisan kari waaye kuna sabri kari waaye iyo caqligiisoo daciifa bay tusinaysaa waaya wacan buraydata radi allahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalama qaal nebigu waxau ihi almu'min qofka ilaahay rumaysani yamuutu wuu dhimanayaa bicaraqi iljabiin maca caraqi iljabiin iyadoo dhafoorkiisuu dhidid leeyahy buu dhintaa qofka muminka ah almu'minu yamuut mu'minku waa dhimanayaa bicaraqi iljabiin dhafoorkiisoo dhidid leh iyadoo dhididku uu dareerayo sakaraad uu marayo ayuu dhimanaya rawaahu halaaa wasaxaxahu ibnu xibbaan xadiidkani laba macnuu markaa tilmaamaya mukaabadat linsaani maa fi hadihi alxayaati min alshadaa'id waalmashaaq faina alinsaana laa yazaal fi mukaabadati dunya xataa yamuut macnaha qofka muminkaah siduu u tacabgelaye u cibaadaysanaye uu waxu naftiisa u islaaxinayo ummadda u islaaxinayo dadaalkaa ugu jiro ayaa uu ka soconaya laqad khalaqna alinsaana fii kabad macnaha ma qof raaxaysanaya oo isdhiganaye tacab isagoo ku jiruu dhimanaya macnaha kasii waadixsanina waxa weeyaan min shiddati annazci wa siyaaqi almowt markuu sii dhimanayo sakaraad buu la kulmayaa qofka muuminka marka ha kula yaabina qof muumin oo dhimanaya oo sakaraadaya oo kulayl maraya sakaraadka haddii aa aragtaan waxaana taasi ay tahay dembiga intii ugu dambaysay oo ilaahay uu ka safaynayo dahuur waxaa lagaga nadiifinayaa dembiga intii ugu dambaysay qofka muuminka sidaa darteed ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau uhi ina alcabda saalix la yucaaliju almowta wasakaraat qofka addoonka ah ee wanaagsan geerida iyo sakaraadkeeda rafaad buu kala kulmayaa markii uu nebigu sii dhimanaya calayhi salaatu wasalaam caaisha waxa ay lahayd intuu gacantiisa koobka geliyo biyuhu ku jiraanoo wejiga uu mariyu ku qaboojiyo ayaa wuxuu lahaa ina lilmawti sakaraat inna lilmawti sakaraat geeridu waxa ay leedahay culays iyo kulayl bay leedahay buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam aabbahay abubakar markii aan u imid bay leedahay xadartu mawta abii fa asaabatu kashya kolba uu miyir doorsoomayay kolba koomuu gelayay kolba waa sakaraadaya marka eedaadkaa iyo kadeedkaa geeridaa iskale waa qofka muminkaa ah baa laga dhaafayaa dunuubta wax lagula yaabaya maaha marka la leeyahay waa loo dhib yaraynaya kakaafirkaana waa lagu ciqaabaana waa iyadoo kakaafirkaa laga yaabo inay u dhib yar tahay habkay uga baxday ayaa haddana ciqaabu kala kulmaya kana iyadoo sakaraadkaaleba haddana dee nafiskeedii iyo raaxadeedii ku xiga wacan abi saciidin wa abi hurayrata radia allahu canhuma qaala labadaa saxaabi waxa ay yidhaahdeen qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed waxau ihi isagoo ummaddan la talinaya laqinuu mawtaakum war kuwiina dhimanaya waxa aa u yeedhisaan dad yahow oo u laqintaan laa ilaaha ila allah rawaahu muslim wاlarbaca xadiidkaa saxiixaa saasuu nebigu ku tilmaamay tawxiidka u laqima tawxiidka qofku marka uu sii dhimanayo u laqima waa adaabta ay tahay in lagula dhaqmo qofka muxtadarka almuxtadar ee sii dhimanaya taynu habeenkii dhaweytaba soo ishaarayna waxaanu ku sababayey rasuulku sala allahu calayhi wasalam faman kaana aakhiru qawlihi laa ilaaha ila allahu dakala aljanna qofka kelmaddaasi ay ugu soo gebagaboodo camalkiisa iyo qowlkiisa jannaduu gelaya walow dembi badanba hala haado dee dembigaa ilaahay uu ka dhaafiyo jannaduu geey haddii uu xataa ka soo jaruu naar soo mariyana aakhirka wuxuu ku dambayn doonaa jannada ilaahay waa xadiid markaa mutawaatira oo aada iyo aada u xoog badan sidaasay tahay oo qofkii kelmaddaa in lala ogaado wey marka dee culimadu kolka ay sii sharxayaan siiba baaskan fiqiga intoo qofkii la ag fadhiistun baa kelmaddan laga ag odhan doonaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah si uu qabsado isaguna uu kaaga koobi gareeyo laakiin waxba la odhan maayo war sidaa dheh dhe la odhan maayo war waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah qofkii axsaabtiisiibaa kacsan xaalad adag buu ku sugan yahay inuu diidaabaa laga yaabaa siiba haddii qof ay isa seeganaayeen meesha uu marayo oo adduuniya waxay isku hayeenoo xigtadiisa ah kaina shahaadada loogu dhiibo maaha <laughs> khatar cadiim wey a wuxuu odhanayaa ma kiibaa maantana <laughs> kiibaa kusoo ag fadhiistay ilaa intuu wax sii garanaya wey waktiga la odhanayaa hebelkii baa ku ag fadhiya buu odhanayaa markii horeba isku haysteen dhaxalka aabbihiin ayaa maantana arkaya inaad ka socoto marka sabab wuxuu ugu noqon karaa inuu diido kelmaddaa qaaliga ah marka qof nasiixa ama uu jecel yahay ama uu ka haybadaysanayo oo uu ku farxayo ayaa kelmadda ka ag odhanaya muddo marka laga joogaba laa ilaaha ila allah weliba rasuulku muxammedun rasuulu llah kuma darin sala allahu calayhi wasalam waayo hadduu ilaahay qirsan yahay qofku rasuulkiina waa qirsan yahay waxa ka muuqanayoo kale qofku xaaladaha ah hadalkiisu waa googoos aad buu diiq ugu yahay waxaaba laga yaabaa intanun inuu dirqi ku luudiyaba intanun inuu dirqi ku idhaahdo laa ilaaha ila allah inuu dirqi un ku karo ayaaba laga yaabaa uu inta kaleba raacin kari waayo marka intaa ha loo dhiiba buu nebigu leh calayhi salaatu wasalaam waa kelmad qaaliya qofku markuu daacadnimo u yidhaahdo rajo weyn buu leeyahay qaala bnu lqayim yustaxabu ta'diinu fii uduni lmawluudi lyumna waliqaamatu fi lyusra faa'iidadeeday leedo qof labada marxaladood wasalaamu calaya yowma wulidtu wa yowma amuutu wa yowma ubcasu xaya waa saddexda marxaladood xasaasiga nebi ciise waxa uu lahaa nabadgelyaa ilaahay ii ballan qaaday saddexda isbedela cajiibka ah insaanku warwaro maalinka lay dhalay iyo maalinka aan dhimanayo iyo maalinka aan soo baxayo ee laysoo saarayo asalaamu calaya yawma wulidtu wa yawma amuutu wa yawma ucasaxayo marka kolku sii dhimanaya qofku tawxiidkii baa loo laqimaya kolku dhalanayana kolku dhashana ee uu soo dhacana labadii dhagood baa midna laga adaamaya midna laga aqiimaya taasaa loogu bilaabay tawxiidkaasoo lagu aftaxay arrinkiisana lagu sogotiyaya marka adaabku waa noocaa wey waaya haddii ay dhacdo marka inuu qofkii hollado ama uu isku dayo dardaaran oo dee waktigaa awooddaa uu leeyahay dhib malo waa laga qori doonaa wixii dardaarana sida qur-aanka kariimka uu tilmaamay wixii janafa ee leexasho ah ee dardaaranka dhexdiisa uu samaynayana waa laga sixi aljanafu fi lwasiya min taasi ka mid tahay marka waa la toosinoo hebelow sidaa ha udhigina sidaasaa wanaagsan sidaa iyo sidaa yeel waxba kaa ha u diidina kaa toosintaasi dhib male وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رasuulki ilaahay waxa uhi اقرأوا عalى mوtاكم waar dadkiina dhimanaya waxaa ku akridaan yaasiin suuraddaa ku akriya kuwiina dhintay ayay cibaaradu u dhigan tahay kuwa dhimanayaa lagu fasiray naftu kasii baxayso rawaahu abu daawuud والنasaaئي وصaxaxahu بnu xibaan xadiidkan xagga darajadiisa kolka la eego waa daciif culimada qaarkoodna waxay tilmaamaan inuu kor usoo yaro kacayo oo heer lagu daliishanayo uu gaari karo alxadiid saxaxahu daa'ifat min alculamaa wadacafahu daa'ifat ukraa qolana daciif bay ka dhigeen qolana waxay yidhaahdeen maya waa heer lagu daliishan karo waa gaadhay laba macnoba waa ku suuragaloo ka hore waxa weeyaan qofka sii dhibanaya ku akhriya waatanay soomaalidu gunaanadka u yaqaanaan oo haddaa sawkan eraygu ah mawtaakum mayit mawta qofkii oo dhintay ayuu eraygu cabiray ayaa aayad xadiid sheegay wuxuuna la mid tahay aayaddii ilaahay uhi innaka mayitun wa inahum mayituun Ah, mayit baa nabiga lagu tilmaamay mid dhintay baati mid dhimanayaa ku xukuman geeri iyaguna geeri bay ku xukuman yihin waxba ku dadejisan marka qofkii dhimanayuunbaa bictibaari maa yauul ilayhi amru arrinkiisu wuxuu qofka noqon doono un wey qolyaha qaarkoodna waxa ay ku fasireen qofka dhintay in lagu akriyo intii uu dhintay kadib oo sawaabkiisa loo hadyeeyo imaamu axmed ayaa xadiidka sii sharxay oo waxa uu ihi kaanat ilmashaqatu yaquuluuna idaa quri'at yaasiin cinda almowta khufifa canhum biha wa saxaxa isnaadahu ibnu xajar fi lisaaba had iyo jeer mashikadii iyo culimadii aanu wax ka qaadan jirnay waxay ahaayeen kolka yaasiinka qofka lagu akriyo waxay odhan jireen waxaa laga fududaynayaa culayska iyo dhibka haysaa laga fudaynaya qaala shaykhu lislaam ibnu taymiya waxa uu leeyahay tustaxabu qiraa'atu yaasiin cinda almuxtadar qofka sii dhimanaya sakaraadku hayo in yaasiinka lagu akhriyo la gunaanadaa iska sunnaabu wa qiila alxikmatu fii qiraa'atiha waxaana ka faa'iidaa akhrinteeda ijtimaaluha calaa tagyiiri dunya wa zawaaliha waalwacdi bilbacdi waalqiyaamati wanaciimi aljannati wamaa acadda allahu fiiha wayatadakaru biqiraa'atiha tilka alaxwaali alatii tuujibu zuhdahu fi dunya marka aakhire iyo jannadii iyo naartii iyo qiyaamihii iyo suurtii iyo arrimo geediga uu marayo ee uu gelayaabay wax ka xusuusinaysaayoo markaasuu diyaargarow samaynaya rajada wanaajinaya tawxiidkii ku dhawaaqayaan markuu macnaheeda dee siiba garanayo waay marka halkaa ah xanaabilada ayaa inta badan de waa kan kuu sheegaya khilaafu alculamaa culimadu khilaafka ay ka leeyihiin qofku inta uu dhintay kadib waxa gaadhaya waxa kow ka ah oo isaga la isla waafaqsan yahay ducada iyo istikfaarta in qofka dhintay loo duceeyo qofka ka u dhow iyo ka dheeriba ay u duceeyaan ilaahayna istikfaar loo weydiiyo taa qur'aan iyo xadiidba way sheegeen oo way anfacay qur'aanka kariimkaabaa ilaahay uu ku xusay suurat alxashr aayadda tobnaad waaladiina jaauu min bacdihim yaquuluuna rabbana اkfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan waa muminiintii dambe oo kuwii hore u ducaynaya waxa labaadoo gaadhaya sadaqada bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan min xadiidi caaisha sacd bnu cubaadaa nebiga ku yidhi hooyaday geeri deg degaa ku timid oo may dardaarmine ajri miyay leedahay haddaan sadaqa u bixiyo ka bixiyo in tasadaqtu canhaa haddaan sadaqa ka bixiyo sadaqada ilaahay baa loo bixinaya laakiin Eh, qofkan oo laga wakiil yahay oo laga naayib yaho halkuu isagu ka baxsan lahaa aduu ka bixinay marka inta sadaqtu canha sadaqadaa haddii aan ka bixiyo oo dabeedna aan ajrigeeda inuu ilahay gaadhsiiyo u niyoodo ka war markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi nacam tawaafkaasi waa gaadhaya marka axaadiidta la eego waxay ku soo aroorayaan sadaqo ubadku uu bixinayo waalidka u bixinaya ayay u badan yihin culimadu waxay leeyihiin sadaqada dadka kale u bixinayana waa lamid haddii dee wax kale aanay ku ladhnayn sadaqadu guud ahaanteeda waa loo bixin karaa qofkiina waa gaadhaysa haddiise wax kale ku lifaaqan yihiin waxaa kale aafayn karaa bidcana ka dhigi karaa waaba sidaynu inagu dee axanka iyo fidaha ka aaminsanna oo fidaheennu habeenka saddexaad ma dhaafi karo axankiina waa sanawi sanadkiiba hal mar weyn xuskii odayga ama xuskii islaamka ayaa la odhanaya saddexdaa habeenkaadi kasidays baa la idhaha fidaana waxaa lagu magacaabay ilaahay baa lagaga furanaya dhowrka neefa la qalayo naartii uu gelin lahaa qofkaa dhintay saasaa laga aaminsan yahay kadib dabeedna waxaa la odhanaya war qofkii dhintay kaadida ma laga sii daaya horta yaa uga soo waramay inay haysiye inu inuu horta kaajayaba meesha miyaa lagu kaajaabo horta mise waxbaa lagu cunaa oo caalam aanay ogeyn ay si dhib ah yar uga warramayaan haddii qofku idhaahdo war sadaqadani waa jirtaa laakiin wakti kuma koobne goorta la haleelo unbaa wixii la helo loo bixin doonaa ka daayana dad kalaaba markaa iska dhaqaajin oo odhanaya waa dad adadag oo waxa weeyaan aabahood biyana kamay daba faydhin biyana weligan qaar ka bakhaylsan kuwa ah maynaan arag jacaydbaa suuqa loo gelayaaba dadka ka isilaa sunna dacaayadbaa horta suuqa loo sii gelaya waxaa laleeyahay waa qaar tawafay bukhalaa kuwanoo kale aynaan arag siday xoolaha ku yihiin waalidkoodii biyana kamay daba sayday dabeedna ragga qaar baa sii dacaayadda uga baqaya xoolo badan qaba waaya almuhim sadaqadu waa inaanay wakti ku koobnaanin wakti waa inaanay ku koobnaane goortii waalidka wax loo helo ayaa laga sadaqayn karaa sidaa xadiidkaasi tilmaamaya waxaa saddexaad oo gaarhaya xajka iyo cumrada waalidkii in laga xajo oo markaa laga cumreeyo qofkii xigtadiisa ahaa ama weligiisa ahaa uu kasoo cumraysto kasoo xajo isagoo gudanaya kasoo gudaya isagu ama cid kaleba u wakiisho labaduba waa bannaan yihi soomkiibaa sidoo kale isaguna ah man maata wacalayhi siyaamu saama canhu waliyu qofka waalidka soom lagu leeyahay ka uxigaa ha ka sooma buu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam arrimaha kale ee masalan cibaadooyinka badaniga ahee qofkii uu samaynayo sida si gaara dee qur-aankan oo kale akhrintiisa qur-aanka akhrintiisa iyada culimmadu way isku khilaafeen dahaba alxanafiyatu waalxanaabilatu wa mutaahiruu alshaaficiyati waalmaalikiya ilaa wusuuli hawaabiha min alxayi ila almayit waalxay وذهب متقدم الشhاaفiعية ومتقدم المالكية إلى عدم وصول ثواب العباadات البdنية المحضة لغayr فاacلha culimada in badanoo kamidi waxa ay leeyihiin oo maaragtay weliba ragga mutaahiriinta iyaba u badan bu kuleeyahay iyo siiba xanafiyada iyo xanaabilada qur-aanka haddii loo akriyo waa gaadhaya markaa waxay uqiyaasanayaan kasoo qaadanayaan xadiidkan imika aynu hayno oo dee qolana awood u yeeleen qolana ay leeyihin mee waa tamar daran yahay iyo iyadoo looga qiyaasanayo soomkii iyo xajkii iyo sekadii laga bixinayay mar haddii qofkii waxyaabaha kale laga soo gudayo oo laga bixinayo garadii qur-aankuna waa la mid bay leeyihin waxayse ku xidhan waa inaan dee meeshii noqonin meel suuq laga dayayo iyo adduun kii qur-aanka akriyaya hadduu adduun ka qaadanayo markaa way way qabaan iyaga laftoodu in aanu awaafkaasi gaadhaynin hadduu adduun ka qaadanayo markuu bilaash ugu akriyayo ha saasay qabaan marka masalada xagga shaaficiyada imaamu shaafici iyo raggii hore ee markaa madhabta mujtahidiintii madhabkii hore iyagu ma qabaan laakiin halkaas soomaalidu waxa ay qiil ka daydeen oo ay ka qabsadeen madhabta xanaabilada culimada soomaalidu qur-aankana way akriyaanoo qaxwooda way ku qaataan haddana ibnu taymiyana dhankan ay ka radiyaan madhabtiisa dhanna way ka haysa imaamu shaafici isagu ma buu leeyahay waxaan u daliishadaa aayaddaa ilaahay uli an laysa lilinsaan ilaa maa saca qofku waxa uu leeyahay wixii uu saciyu shaqaysta intaa kale wuxuu ku sheegayaa sida macnaha ay uga jawaabeen qolaba qolada kale hadalkooda adilat lmaaniciin iyo adilat lmujiiziin taasuu sii wadwadaa markaa marka lasoo ururiya weynahaasi qaar la waafaqsanya oo ah, intaa aynu sheegnay iyo qaar la isla khilaafsan yahay oo horta qur-aankaasi u badan yahay masalada salaada iyadu waa daciif in salaad qof laga tukan karo iyadu maaragtay wax iska daciifa wey wa can ummi salamata radia allahu laakiin midh baan sixi lahayn midhkaasoo ah halkay soomaalidu gunaanaska siday ka aaminsan yihiin iyada cidina may gaadhsiinin xataa qoladan sheegay in yaasiinka lagu ag akriyayo adugu waxa ay tilmaameen qofku inuu nafciga inuu xusuusto horta meesha uu geediga u yahy iyo qur-aanka oo meesha lagu akriyo naxariistu ay ku soo degtay qofkana la rajaynaya dee naxariistii ay kusoo degtay halkan lagu akriyay qur-aanka halka laakiin aynuna u gaarsiinaa qofkaasi haddaan yaasiinka lagu akriyin in allaysigiisaasi khatar yahay oo dabeedna la odhanay miyuu gunaanad seegay inna lilaahi wainaa oo sheekh gunaanadana miyaa la waayay ama ka yaasiinka ku akri la yidhaahda ee tegi waaya finish ay kala dhimasho tahay taa maya waxaaba la isku hayaaba shay sugan ma tahay mise ma sugnabaaba culimadu ay ka doodayaan dadkuna waajib bay ka dhigeen ilaa haddii la waayo sheekh markaa meeshii dul taga qofka sii dhimanaya sakaraadka biyaa loogu tufaabo imika lagu akriyaaba waxba la ysdhibi maayo waxba la ysdhibi maayo dhib ma jiro wacan umi salamata radia allahu canha qaalat dakhala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu u galay calaa abi salama abi salame asxaabigii la odhan jiray qaaliga ahaa mujaahidkii weynaa ayuu u galay nebigu waa markii uu dee isagu dhintay kadibna xaaskiisa ummu salama waxaa guursaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam abu salam sii dhiman ayuu nebigu u galay waqad shaqa basaru indhihiisiina kor bay u taligmeen kor bay u jahaysteen sida lagu yaqaano noolaha naftu ka sii baxayso fa akhmadahu indhihii buu isugu soo celiyey nebigu indhihiisaa u kala tegay ee libiqsan waayey ayuu isugu soo celiyey uma qaala nebigu waxau uhi ina aruuxa idaa qubid ina aruux naftii idaa qubida kolka la qaado ee qofkii laga qaado itabacahu lbashar araggiina u raacaa ruuxdaa dhaqaajisay ayuu araggiina raacaya fadaja naasu min ahlih waxa qayliyey dad ehelkiisii ka mid ah saxaabiga dhintay ehelkiisii qaar ka mida baa qayliyey kolkay arkeen naftu kasii baxayso faqaala nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam laa tadcuu ha habaarina calaa anfusikum naftiinna ha u baryina ilaahay ilaa bikhayrin wax wanaagsan mooyaane laa tadcuu calaa anfusikum naftiinna ha habaarina ilaa bikhayrin laakiin udcuu bikhayr udcuu laha alkhayr nafta khayr ilaahay u weydiiya waxba ha ishadaarin oo hoognay oo halaagsanay ha odhanine tiina ilaahay khayr u weydiisa fa ina almalaaika malaa'igta ilaahay tu'aminu waxay aamiin leedahay calaa maa taquuluuna waxaa odhanaysaan marka haddaa qofkan wax ka sheegtaan idinkuna baroorataan aamiin bay idin odhan kartaa malaa'igta uma qaala dabeetana nebigu wuxuu uhi isagoo asxaabigan u ducaynaya allaahumma ilaahayow ikfir liabi salama asxaabigan u dembi dhaaf warfac darajatahu fi lmahdiyiin derajadiisana waxa aada u kor yeeshaa khalqiga wanaagsan ee hanuunay ee sarreeya ilaahay u ku daro wafsax lahu ilaahay u ballaari fii qabri ilaahay u qabrigiisana u ballaari wanawir lahu fiih ilaahay u qabrigiisa u iftiini wakhlufhu ilaahay oo wakiil uga noqo fii caqibi xidhigtiisa iyo dadka uu ka tegayna ilaahay ow kii khaliif uga ah ee u nusreeya u hiiliya een garabkooda ka bixin ilaahay ow taasaan ku barya rawaahu muslim ducada qaaligaabuu nabigu u duceeyey calayhi salaatu wasalaam asxaabtii wuxuu ahaa maaragtay nebiga ka ag dhowaa saxaabigan qaaliga reer quraysheed hijradiina galay labadii meeloodba waaya xadiidka waxaa laga qaadanayaa in qofka la eegi karo dhintee meydka ah wejigiisa inay sunno tahay in indhaha loo laabo si aanay meydkana karaamo ugu noqonin dadka eegayaana aanay uga argagixin waxaa halkan aynu ka qaadanaynaa oo kale geeridu inay tahay ruuxda oo jidhka dhaafta waxaa manhi ah oo aan bannaanayn baroorta dumarka ee dhulka isla dhacayaane kor u qaylinayaan ama saaxiibbado kale oo la jiibiyaba ay meelaha ka soo waaridayaan waa xaraam weeye waati umu waxay lahayd saxaabiyadaas waxyaabuhu nebigu baycada naga qaaday markuu islaamka nagula heshiinaya waxaa kamid ahaa inaanaan baroorta noocaasa baroortay istirjaaca iyo kadib markaad la akriyay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun kadib waa in ilaahay loo weydiiyaa qofkaa dhintay naxariis ducadaa loo ducaynayo qofkan sii dhimanaya iyo ka dhintay labadaba waxa ay ku tahay mid maaragtay sunno ah xadiidku waxa uu sugayaa qabrigu inuu yahay beer beeraha jannada ka mid ah qofka wanaagsan uu yahay oo aanu ku madoobeyn oo u iftiimayo camalkiisii ilaahay ugu iftiiminayo oo ugu udgoonaynayo oo ugu goglayo oo ugu waasicinayo ka kalena intaaba uu ku waayo camalkiisii xumaa dadka laga dhintay iyagana waa in loo duceeyaa kan dhiman kan dhintay sida loogu ducaynayo ayaa dadkan musiibadu ay ku dhacdayna iyagana loogu ducaynaya asxaabigan isagaa fadliga uu lahaa ayaa halkan ka muuqanaya ducadaa wanaagsanna nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ka helay oo abu salamata almakhzuumi alqurash raggii islaamka waxa uu ahaa ugu horeeyey xabashida iyo iyo hijrada madiine iyo hijrada xabashida labadaba raggii ka qayb galay buu ahaa dagaaladii beder iyo uxud iyo xaadir waaya almabxath alwal maa hiya xaqiiqatu lwafaat geerida xaqiiqadeedu maxay tahay dee waxay tahay jawaabteedu taa ilahay uhi wayasaluunaka can aruux qul iruuxu min amri rabbi wamaa utiitu min alcilmi ilaa qaliila geeridu maxay tahay ruuxduse maxay tahay labada arrimoodba waa laba ilaahay ogyahay waxa markaa ay ka yala hadlaan buu kuleeyahay adibadu qofka goormaa la odhan karaa wuu dhintay marka masalan markaa majmac lfiq oo isugu jira kulankii culimada isugu jiray dhakhaatiirta iyo fuqahada waxa ay soo saareen buu leeyahay mar haddii calaamadahan labadan calaamadood midkood ay qofkii ka muuqato in la xukumi karo geeridiisa midda u horraysa waxa wey idaa tawaqafa qalbuhu wa tanafusuhu tawaqufan taama waxakama alaطibaa biana hada tawaqufa laa rajcata bacdah marka qofka qalbigiisa bamkii wadnaha wadnuhu waa madqa waa bamkii bamgaraynaya dhiig kolku kaasi istaago ee dhakhaatiirtu ay idhaahdaan wadno dib u shaqaynayaa ma jiro mishiinkaasi wuu fadhiistay waxaa lagu xukumayaa kolkaa inuu geeriyi marka labaadna waxa weeye idaa tacadalat jamiic wadaa'if dimaaqihi tacadula nihaayiya markuu maskaxda ka dhinto markaana waa waa geeri weeye qaba sii shaqaynaya wadnuhu oo dee waa kuwan wadnaha wax ku yaro rakiba kaga yar buufiyo kaga dhaqdhaqaajiyo waxay ku odhanayaan dee qofkii wuu neef neefsanaya mashiin baa ku rakiban laakiin maskaxiyan wuu dhintay marka labadaa jeerba kolka maskaxdii dhimato ama wadnihii dhinto waa fii xaalat alwafaa qof dhintay weeye haba neef neefsanaya laakiin waxaa laga maarmaana goorta la xukumaya rasmiyan inuu dhintay waa marka kolka mashiinkaa laga saaro uu neefsigii joojiyo ruuxdana sidaas weeye mabxadka labaad uu kuu sheegaya in arrinkeeda ilaahay lagu xawido oo laydhaa ilaahay unbaa garanaya khalqigaa labaad ee waa labadaa qaybood baynu ka koobanay jidhkii iyo ruuxdii markuu ilaahay abuuray jidhka ayaa wuxuu tilmaamay inay ruuxda iyo abuurkeeduna abuur kale u uma ansha'naahu khalqa aakhar fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin uma ansha'naahu buu ilaahay jidhkii kolkaan dhamaystiray ayaan bilaabay abuur kale oo ah kan ruuxda marka xaqiiqadeeda ilaahay umbaa garanaya aayadduna waxay tilmaamaysaa ruuxda ayay ku weydiinayaan iyo xaqiiqadeeda ilaahay baa garanaya insaankana cilmiga inta la siiyo waa in yar intaa yarna kumuu gaadhin oo aqoontiisaasi may gaadhsiinin ruuxda iyo xaqiiqadeeda wa can caaishata radia allaahu canha marka adaabta halkan dee wuxuu ugu xusay sheekh qofka dhintay waxyaa waxqabad waxyaabaha loo qabanayo inay ka mid tahay indhahan loo laabayo indhaha iyo xubnihii kala tegi lahaayo laysku hagaajiyey qiblada ujeedinteeda iyo inahaas waa qofka ka agdhowi inta uu sii diirdiiran yahay ee aanu tawafin ilaa dhowto bakti buu noqonayaa afartaadin midba meelu kacee kii isnaarinayo faanaya hebelka ahaa ee xaragoonaya laafiyoonayo ee dhas yar jidhkiisa aanu ogolayn wuxuu noqonayaa bakti tawafo iniba meel marto ayuu noqonaya dadkuna ay karahaystaan ay idhaahdaan marka uu dee dilaaco qof waliba ka cararo marka in la basriyo weeye xadiidku ta uu tilmaamaya waxyaabaha loo qabanaya ka mid tahay sidaa uu nebiguba sameeyey calayhi salaatu wasalaam dadkana la waaniye ka agdhow وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد xiina twufiya markii la oobsaday adduunyadan uu ka tegey sujiya waxa lagu deday waxa la huwiyo lagu deday rasuulka maydkiisii biburdi xibara macawis lagu sameeye meesha xibara la idhaahdo ama macawis tun ah ayaa lagu sameeyey aya ayaa lagu deday rasuulka sala allahu alayh wasalam yusnac bilyaman maradaas xibarada abaa lagu deday mara dunahoo yaman lagu sameeyo adigu maxamuud idaacad ee lagu sameeyaa lagu daday oo la saaray marka xadiidka wuxuu sheekhu halkan u keenay adaabta la gudban dadka ka agdhow qofka dhimanaya waxaa ka mid a ah adaabtaas iyo xilka saaran inay asturaan maydka inay asturaan jirkiisa in la asturo waanu xubnihiisii bannaanaanin macnaha waa xaqu linsaan wey waa xaqulmayt weey ama gaal ha ahaada ama islaame eh. waa xuquuqul insaanka uu leeyahay qofkan dhintee noolaha ayay taasi ka mid isagana karaamay u tahay kuwan kale ka agdhowna si aanay uga argagixin macnaha asturidiisa iyo aasidiisa labadaba waa xil saaran dadkaa ka agdhow imaamu nawowi waxa uhi ina hadihi tasjiya mujmacun calayha waa arrin culimadu isla waafaqsan yihinba وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد بن بعد موته انتي أردنتك رواه البخاري بخاري بوري أبو بكر الصديق وحوص قال رسولك صلى الله عليه وسلم oo geeriyooday maradii wejigiisa ka qaaday labada indhood dhexdooda ayuu ka dhunkaday iyadoo taasi ay tusinayso sida uu nebiga u jeclaa calayhi salaatu wasalaam waaya intaa kadibna waa kii soo jeedsadee ummadda ah la hadla ee cumar oo laftiisu kacsanaa dejiyey ee khudbadiisii qaaliga ahaydee dadka uu ku kala dejiyey akhriyey taasoo tilmaamaysa inuu ahaa ninka koobaad xagga fadliga iyo miisaanka xagga asxaabta oo xataa cumar uu ka horreeyey marxaladaas oo kale marxaladaha qaarkood oo cumar uu yar kacay isagoo nin adag ahaa ama wax iska yara weydaarteen abubakar baa dejinaya sida waktigan oo kale iyo sida maalintii heshiiskii adkaa ee loo arkayay muuqaalkiisu inuu islaamka ku qallooco sulxu xudaybiya nebiguu la saxeexayay qolyaha gaalada ah raggii cumar ise soo taagay buu ahaa eelahaa miyaynaan xaq ku sugnayn maxaynu heshiiskan u saxeexayna markuu soo adkaado dabeedna arrinkiisa kayrkayre waa kii dejinayaa waka xaaladana markuu seeftii la baxuu i nabigu dibbuu mar dhow buu soo toosaya wallaahi kaydhaado u dhin inaan qoorta hor dhigi doono hor iska fadhiisay u baka ka fadhiisa bacbacda jooji marka halkanna wuxuu sheekhu u keenay xadiidkan qofka dhintay in la dhunkan karayo ayuu tilmaamay nusuustoo dhami waxay caddaynaysaa dee qur-aan iyo xadiidba iyo waaqicuba inuu rasuulku dhintay sala allahu calayhi wasalam nabi maxamed inuu dhintay cumriga uu caalamkan ku qaatay uu ahaa saddex iyo lixdan sano marka qamariga la eego koob iyo lixdan sano marka la eego tashamsiga markii cimrigiisuu dhammaadayna inuu maaragtay ka tegay adduunyadan qofka yidhaahda ma dhimanina rasuulku muu dhimanin ama awliyadu may dhimanina way dhuunteen ka yidhaahdaana waxa uu ka soo hor jeedaa wax allo waxaasoo aayaad iyo axaadiistae geerida rasuulka sheegaya sala allahu calayhi wasalam ayuu beeninayaa khatar baaba ku sugan yahay qofkaas waan jecelahay nebigaan jecelay afka yaan la soo marin wuu dhintay dee cumar baa yidhi maxaa ka raacay waa kii abubakar khilifaa u qaaday <laughs> marka wuu muu dhimanine wuu dhuuntay hedel ama maaragtay wuu wafaaday raxmatullahi cala wuu wafaaday waa ereyada maaragtay ay eh, ku yar dhuuntaan dadka aaminsan fikirka ah inaanu dhimashadaa la odhan karayn waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam malagna mu ahayn jinna mu ahayn laakiin bashar buu ahaa bashar ayuu ahaa qul inamaa ana basharun milukum yuuxaa ilay bani aadam idinkoo kalaa baan ahay ayuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ayaa la yidhi dheh waxaan idin dheerahay uun risaaladda iyo sharafta iyo mudnaanta ilaahay oo caalamka kale ka siiyey ama khalqiga kale u ka fadli badanya nebigu bashar loo waxyoodaabana laakiin geeri iyo nolol iyo wixii bashar ku yimaada nabigana way ku yimanayaan wacan abi hurayraa radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulku wuxuu ihi isagoo ummaddan intay jaaniska haystaan la talinaya nafsu lmu'min qofka mu'minkaa naftiisu markay ka baxdo mucallaqatun bidayni dayntii siday u deldelanta dayntii lagu lahaabay u deldelanta xataa yuqdaa canh jeeroo laga bixiyo rawaahu axmed watirmidi waxasana xadiidkan oo xasan ah waxa uu sheegayaa sheekuna meesha u keenay intaanu axkaamtii janaasada gelin waa muqadamaat lbaab baabka waxyaabihii ka horreeyey hordhaca ahaa weeye ee ay habboonayd qofka intaanu geeriduba ku iman diyaargarowgu samaynayo markay geeridu ku timaada isaga waxaa la gudban dadka la jooga waxaa la gudban qofkii wuu dhintay baynu maraynaa maxaa la qabanayaa dayntii baa la bixinaya waxyaabaha ugu muhiimsanoo loo qabanayo marxuumka allaystay waxaa kowka ageerin ah eh, daynta laga bixiyo markaa nebigu waxa u leeyahy ruuxdii qofka mu'minkaa ka baxday eh, waa deldelantahay daynta lagu leeyahay daraaddeed macnaha waxay ka deldelantahay inay darajadeedii gaadho xataa yuqda canhu jeeroo laga bixiyo ruuxdaas meel dhexay maray marka laga bixiyo dayntiida halkii ilaahay ugu talagalaya raaxadeedii gaadhaysa waayo xadiidkaasina macnahaas uu inoo faa'iideeyey daynka inaan la fudaysanin arrinka daynku aada buu adag yahay waa rahman yahayba qofka marka halka fidaha lagaga cararaya tan ayaa la gelinayaa in laydha maxaa lagu lahaa marka u horreeyaba naftu ka baxdaba xadiidku waxau ahaa ina saaxibakum muxtabas calaa baabi ljannati fii daynin calayhi xataa yaqdiyahu canhu waariu qofkii dhexlahaa ah ilaa uu ka bixiyo sababtuna waxa weeye bani aadamka xuquuqdiisu way sii daran tahay bakhaylnimo iyo kadeed bay ku binaysanta iyo wixii soo gergerka u haysku ka lusho markaasuu dabeedna fikirayaaboo geeridiisa inta dad ka fikiraya daynlayaashuna talow wixii maadheli baaba qaar laga yaaba inay ka fikirayaan tolow miyay ku dafiri kuwani sida wixii waad heli doonta sidaa darteed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam qofku markuu dhintee dayn lagu leeyahy wuxuu su-aali jiray daynma lagu leeya ha haddii laydhaa ku tukada buu odhanaya maruu sidaasoo kale jinaasad ku yihi idinku ku tukadana nin asxaabi abuu ah qataate laydhaa baa yidhi bal anaa ka bixine ku tuko markaasuu rasuulku ku tukaday sala allahu calayhi wasalam berigii dambe dhaqaaluhu yaro kordhayna isaga ayaa odhan jiray ciddii hebel dayn kule anaa ka bixinaya ha ii yimaadaan ha yimaadeen saas ohan jiray nebigu alay daynta culayskeeda iyo khatarta ay leedahay xadiidka muslim min xadiid ibni cumar ayaa muujinaya shahiidka ku shahiida dagaalka gaalada wax walba waa laga dhaafayaa buu nebigu dembi kasta ilaahay uu ka dhaafayaa daynta mooyaane daynta lagama dhaafayo ilaa laga bixiyo waaya khatarteeday leedahay dayn marka la leeyahy daynta ilaahay iyo ta aadamahaba waa laga bixinaya daynta ilaahay uu ku leeyahay waxaa ka mida sekadii iyo xajkii iyo nadarkii iyo kafaaradii waxa uu xadiidku leeyahay daynullahi axaqu bilwafaa daynta ilaahay baaba ku haboon in la bixiyo marka sekadii waalidku hadduu sekada yar werwareejin jira geel iyo ai iyo mood iyo nool mid kasta ada waa in la hufaa islaanta meherkeeda waa in laga bixiyaa dadku wixii ay ku lahaayeen waa in la baafiyaa caddayn kadib laga bixiyaa haddii uu dee isagii oo awood u lahaa inuu xajo aanu xajkii gudanin iyo cumradii waa in laga soo xajaa kullu dalik hadduu kafaaraad lagu lahaa kafaara gudkii waa in la sameeya waxqabadkay ka midta waxqabadka weliba waxaa tartiibtii marka u horeysa waa dayntii waxaa ku xigaya muanatu tajhiis wixii lagu tabaabushay in lahaa lagu aasi lahaa xoolihiisii laga jaro dardaarankiibaa isaguna meesha imanaya o dhan la iska dhigaya la bixinaya intaa kadib buu dhaxal ku imanaya marka arrimahaas dhan la safeeyo marka adaabtaas ayay tahay in caalamkan aynu nahay xaggiisa geediga qofkii u ambabaxay iyo ka ambabaxayaba adaabta la gudban iyo xilkayna saaran waa kaa qofkuna had iyo jeer janiska inuu ka faa'iideeya nusuusta ay dhiirinayso janis maanta rayso saaad ka faaiide saacaddaa aada leedahay saacaddii horena way ku dhaaftay saacadda soo socotana allahu aclam waxay noqon doonta tan iminka ayaa joogtaa inaad ka faa'idayso wey dayntana dadkeenu iminka mucaamaladu iska isticmaalaaba iyo baaca waaba daynu waxa weeyaanun inaad qofkii wixiisii wixii u dhigto dabeetana marka kale aada u keenayso ayuu tii hore ku siinaya weligiiba wuu daymaysan yahayba qofka waa dhaqan cajiib ah qofka isku dayi kara inuu wixiisa ku shaqaysto aada bay wanaagsan tahay aada bay wanaagsan tahay